meesha dheera dhulkayaga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

aad iyo aad taas xaqiiqo waaye saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan waxa ay barnaamijka u yihiin laf dhabar mhm, iyaga la-aantood wax socon kara ma lahan waayahay eh, barnaamijka waxaan ku dahfuranaa aalaaba mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta haddee maadaha soo qabanaya masaaniga saasaan kaa rabaa galabta maadaama aniga dooqa la ii daayay heesta dahfurka barnaamijka aanu soo qabanayana waxay noqon doontaa hees la yidhaahdo adaa igu bilaabay cashaqa heystan waxaa ku wada looqeynayaa cabdirasaaq raambo iyo sidoo kale anise mahdi ee dhegeysi

jabin markaan baahi kuu qabay u bandhigay jacaylkii wadigii balmare iska dhigay biraan jabin shalay tama inoqon

qofku boqolyobu gacankugu u helay ukaniyo ugu yahay bir oo badbaade maaniyo ugu yahay bir oo kale igata bilaawaha anugu waa badbaade Oh hawelaydaan hadba biriicna tiladan ayuunbaan laboodaye haybidhaansan inan yahay bilisaxaa hawelaydaan hadba biriicna tiladan

markaan baahi kuu qabay mhm. kuu bandhigay jacaylkii mhm. waa adigii i baalmaree iska dhigay beraan jabin xanuun waa walaahi mhm. heesta yacnii qof marka hore lagu daadiyey sidaa ka muuqata kadibna markii dambe loo soo laabtay aad iyo aad marka eh, eh, beer laxawsi badanaa u leeyahay markii hore beren jebina iska dhigtuu leeyahay mhm. anoo hadda ku yiri qofyey waa kugu haystaa mhm. ah, aan wada amooreyno aa haddee waxaad ka dhigtay hawshii inaa adkaysid sidaasina xaaladaas ku xumaatay mhm. haddee adaa shalay gu adkeey adkeysa waay maanta markaas waa dhanyahay <laughs> aad iyo aad heestaas waxay daafurahayd barnaamijkeena galab wanaagsan su-aalaan ku weydiinaa haddii ay noqoto inaad hees dhegaysato mhm. laba midkay dhegaysan lahayd heesaha jacaylka iyo kuwa daadiska ah kuwa daadiska ahaddaku heysata soo maa mhm. waayahay laakiin ma jeclid inaa qof ku daadisad sax ee inaad jeclaata mahintan markaas leen qaldana ku jirtaa walaal leenka sax <laughs> ah. mm. waayahay qaybihii hore barnaamijkaan guda jiranaa mhm markaana dhegeystayaasha cabdulaayo waxa uu soo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyaan mm. nimco yaasiin iyo iskalaaji dhegeysi haboon waayahay

leh dhammaanay markaan ku arkaan farxaayo adaa tegay uu goose ogo ayaa maxa wanaagisan ogo jaartay inaana jooge ixtiraani ayuunbaani doonayaye ogo adduunyada ruux ku duurtay ayaa lagu oni kortay ayaa lagu umbaxay naftahaan ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda adduuniyada ruux ku dortay ayaa lagu oni baxaaye naftaani ku ilaashanaysa u ehel caashaqeeda asluubta adaa isiruleh dhammaane markaan ku arkaan farxaa ayaa lagu umbaxay naftahaan ku ilaashanaysa u noqo wehel caashaqeeda adduuniyada ruux ku doortay ayaa lagu onibaxaye naftaani ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda Mm-hmm. Mm, waxbaa ka dhacaya cabdulaahiyow waxaa leeyahay adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu oonbaxaa mm-hmm. naftaan ku ilaashanaysa mm-hmm. u noqo wehel caashiqeeda waa yahay haddee eh, owlaad caashiq inaad tahay halkaas ka cadaanaysa <laughs> maadaama eh, in la kala tagana maaragtay aad horta waxaa xaqiiqaa ma taqaanaa in jacaylka uu ka mid yahay nolosha uu ka mid yahay qeyb weyn uu ka qaato weliba farxadaada mm-hmm. iyo nolol maalmeedkaada mm-hmm. anigu saasa aaminsana aada weyn sababtoo ah mm-hmm. labada qofkan jacaylka leh maanta yani niyad dhis baad ku jirtaa haddaanu qofkaan calaf aadan ulahayn xataa laakiinse waxaa waay niidaa kusii dhisanaysaa gaba sii daran haddaa calaf isku yeelataan marka qofkula taliyo maaragtaa kuu qaasaa mhm. murugtaada farxadaada aad la wadaagto aad haysato walaahi qayb nolosha kamid a ah waaye mhm. horumarkaagana waxawaay ka qayb qaadanaya qofka sharafaad leedahay su-aala kuweydiina okay soo daa dadka markii xiliyadaha saabaha lagu jiro shukaansiga mhm. ma waxaa tahay dadka moobilka ku hadla saacadaha aadka u fara badan oo dhafra mase reera fariinaata may ani bataata mama dhafro laakiinse fariima hmm. isticmaalaa haddana waktigii wuu koowan yahay ku hadalka taleefonka meeqa saaca ku hadashaa maya saacad ma jirto mm-hmm. mm-hmm. <laughs> waay aday daqiiqado dheer waa laga yaabaa sida yani barkii oo kale mm-hmm. in oo maaragtay waa hagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka kala wanaagsan ayaan isla sii maraynaa kaalimaha sugantaan ku laabanaynaa Mm-hmm. waxaa soo qabanaya heesi kuwadu luuqeeyaan ismaaciil aarka iyo wari dahabi waxbaa ka dhacay cabdulaahiwardahakudhiibay naftaa laisdhahay hada igala hormar rabtee <laughs> haya la siinaa waxna su-aal maahan inta badan waxaa soo qabataa mm-hmm. lamaanaha lamaanaha soo qabataa idhano waxaa ku dooratay heesaha lamaanaha ah horta aniga waxa iga ma aha mm-hmm. laakiin dooqa dhegeystayaasha waaya cabdulaahi <laughs> taas waa farbaa ku gudan aadoo weyn eh, taas dhibkama jire su-aasheeda ha isdhaafinin eh, waa tahay mhm. xiriirkii kuugu badnaa meeqa sanaa wadi xiriirkii igu badnaa kuugu waqtiga dheeraa oo igu waqtiga dheeraa mhm. saddex sano saddex sano oo xiriir ahaa eh, maxaa isu sheegaysa saddex sano hoosha waaba dhamaysayne <laughs> lacalla haddii qofkaas aad calaf isu yeelan lahaydeen guriga markaa tagtiin maxaa isu sheegi lahaydeen ilaa saddex sana wixii la hadlayay wixii la sheegi lahaa waa hormarsateen be saddex sana soo wada sheekaysateen waqti soo wada qaadateen xiriirada saas eh, anwaa kasoo horjeedaa aado weyn macnaha xiriirka yuuna dheeraana yuu dheeraaninba hal bilaa soo koobaash ma fiicanta fiicana walaale aniga reer iyo dhaqan iyo guri waxbaan rabaa diyaar ma tahay haa walaalo aduu intas ma rabtaa wallaahi da qofkaas waxaa u arkaa inuusan ay jecleen jecleen ee ilmo igu badsanaayo wax noocaasaan <laughs> soo ilmo kugu badsanaa muhiimada ilmoa sababta fiil mm. ah, dadka hadaa sababta loo guursada maxaa waaye ayaga dhan waxay ku dhahaan sababta loo guursada waa tahay laakiin ilmo eh. yacni ilaahay ku siin kara ilma ilaahay baa baxsha laakiin wixii qoran oo la wada raadinayo owlaad la helaa muhiimaddan insaa lagu soo kooba marka guurka ama xiriirada la rabo in laga dhiso reeraha mhm. alasoo gaabiyaa dhihi lahaa oo waqtiga lasoo kooba ku fiicanta laakiin qofka karka waxaa u arka yani jus inuu ilmo bes iga rabo mm. <laughs> inta muudhaafayna gabagabadas lasoo gaarinay su-aalo badanaa kuwaa laakiin waxaawaay galabta waa ka dhuumanaysa ama aqan sababtay hadda waqtigaa naga dhacay in weydii kartaa <laughs> waaya <laughs> saaxiibada galab wanaagsan waxaan leenahay saaxiibyaal aada umahadsan tihiin la jaanqaadka iyo la socodsada barnaamijkayagaba sidii aada maaragtay u diyaar ahaydeen inaad barnaamijka sii dhegaysataan waqti intaan ka badan annaguna waa jecleen inaan idinlasii joogno sheekayno waqti badan maaragtay ah, ah, inta idinka badan markaa ah, aan islasii joogno mhm. eh, laakiin waqtiga barnaamijka ayaa naga dhacay laakiin saaxiibada alaaba markaan ka tegayno waxaa nooga tagnaa mid kamid a kaalimaha sugaanta saaxiibada dooqaa noga tegayno adigaan ku daayay salma maxaa soo qabanaysaa waxaanu soo qabanayaa hees ay mhm. ku wada luqeeyaan mhm fartuun birabo mhm. iyo hanad heese waxaa layiraahdaa bilanow aadoo weyn bilanow mhm. qumanow aa maqli jira bilanow miya waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeenii galab wanaagsan heestaas ayaa u dambeyso barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo kale ah cabdulaahi bootaan xidig iyo weliba salmo xasan cabdulle tan iyo barnaamijkeena kiisa xiga iyo nabadgelyo Thank you. caasha mahoy lagu beeray caashaqa